alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay mukhtasar bni abi jamra xadiiska laba boqol iyo sagaashan can ibni cumara radia allahu tacala canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam mafaatiixu alghaybi khamsun laa yaclamuha ila allah rasuulku wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam furayaasha haybku waa shan laa yaclamuhaa ila allaah shantaa allah mooyaane cid kale ma oga allah baa cilmigooda la gaara laa yaclamu maa takiidu alarxaamu ila allah waxay ilmogaleennadu nuqsaaminayaan ma oga allah mooyaane cid kale bimacnaa waxaa marka uurka ku sugan waxay nuqsaaminayaan iyo waxay kordhinayaanba min baab aliktifaa biaxadi diddayn wamaa taqiidu alarxaam wamaa tasdaad waxay ilmogaleennadu nuqsaaminayaan iyo wamaa tasdaadu waxay kororhsanaysaba allah mooyaane cid kale ma ogaa uurka waxaa ku sugan allahunbaa og iyo muddada uu ku sugnaanayo marka allahunbaa og iyo nooca uu yahayba yani muxuu noqon doonaa ma dhicis buu noqon doonaa ma dhammays buu noqon doonaa ma nolol buu ku dhalan doonaa ma bakhti buu ku dhalan doonaa walaa yaclamu maa fii hadin ila allah walaa yaclamu ma oga maa fii hadin waxa berri ku suganna ma oga ila allahu allah mooyaane cid kale ma oga yacni wakhtiga soo socda waxa dhici doonana allah mooyaane cid kale ma oga walaa yaclamu mataa yaati almataru axadun ila allah mana oga mataa yaati almataru goormuu roobku imanaya axadun cidnaba ma oga ila allahu allah mooyaane cid kale ma oga walaa tadri nafsun biayi ardin tamuutu ila allah walaa tadri ma oga nafsu nafna biayi ardin tamuutu dhulkeebay ku dhimanaysaa ma oga ila allaahu allah mooyaane cid kale ma oga walaa yaclamu ma oga mataa taquumu saacatu goormay qiyaamadu kacaysaa cidnaba ma oga ila allaahu allah mooyaane cid kale ma oga waxaa markaa uu sheegayaa xadiiskani mafaatiixul ghaybka inuu ilaahay la gaar yahay oo cid waxa weeye markaa shantan ogi inayna jirin allah mooyaane mafaatixu alghaybna waxaa lagu sheegay aayaddii suurat alancaam wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa huu allah agtiisoo keliya waxaa ku sugan laa cinda hayri mafaatixu alghayb furayaashii ghaybka oo isaga mooyaane cid kale ma ogaan shantaasna wuxuu nebigu ku fasiray calayhi asalaatu wasalaam inay yihiin shanta lagu sheegay aayadda luqmaan ay ku dhammaato lagu sheegay ina allaha cindahu cilmu asaacati wayunazil lgaysa wayaclamu ma fi larxaam wama tadri nafsun maada tagsibu hada wama tadri nafsun biayi ardin tamuut waa shanta aayaddaa lagu sheegay shanta xadiiskani sheegaya umuuraha haybka shantani waa ka sii xag jiraan marka ilmogaleennada iyo waxa ku sugan iyo siday noqon doonaan allah baa cilmigooda cilmigooda la gaara waxa ku sugan marka laga hadlayana labka iyo dhadigoo keliya lagama tilmaamaayo axwaashiisoo dhan baa soo gelaysa inuu waxaweeye noolaanayo inuu markaa dhicis noqonayo inuu dhammays noqonaayo yacni waxa weeye sida marka waxawaye u yahay yacni kullu daalika allah baa cilmigooda la gaala haddii la yidhaahdo sabtay dhacdo ilmuhu markuu yaro roonaado in marka waxa la garto oo qalabada marka dhakhaatiirta qaarkood ay saaraan ay ku gartaan inuu lab yahay inuu dhadig yahay waxaa la odhanayaa taasi waa arrin jusi ah maaha marka waxa weeye eh, axwaashii ilmogaleenka waxa ku sugnaay oo dhan in la ogaaday ma aha waa shay markaa jusi oo gaara weeye ee ma aha marka axwaashiisii o dhan lama ogaan oo inuu dhicis noqonayo inuu dhammays noqonayo inuu noolaanayo inaanu noolaanaynin ya ashyaada noocaasoo dhan iyo camal wuxuu samayn doono kullu daalika markaysaa mid la ogyahay ma intuu ku dhalanayona mid la ogyahay maa yacanii goortaasuu dhalanayaa ma odhan karaan ama waa soo dhacaya ama waa markaa si caadi u dhalanayaa ma sheegi karaan tan ku saabsan waxa weeye ogaalka wakhtigan la ogaanayo wakhtigay ogaanayaan waa mar dambe markan dambena haybkii mutlaqaha ah wuu ka baxay haybka waxaa loo qaybiyaa laba nooc waa qayb mutlaq iyo qayb muqayad ama nisbi qayb mutlaqa waxaa la yidhaahdaa waa qaybkay allah la gaar yahay oo cid kale ayna ogeyn qaybka muqayadkiina waxa weeyaan waa kii cid markaa nisbadooda qayb u ah cid kale aanu ahayn malaggu marka loo diro oo dee uu yidhaahdo rabbi adakarun am unhaa ilaahayow ma labbaa mise waa dhadig oo la yidhahdo mid ka yeel dabadeed bay marka waxaweyan yani qalabadaa xataa ku sheegi karaan ee ka hor xataa ma sheegi karaan ka hor ma sheegi karaan nooca marka uu yahay calaa kulli xaal cilmulghaybka shantani waa ugu sii daran yihiin qodobka labaad wuxuu yahay walaa yaclamu ma fii hadin ila allah hadna waxaa loo jeedaa wakhtiga mustaqbalka ee soo socda waxa marka wakhtiga soo socda jiri doona ama dhici doona allah baa cilmigeeda la gaara xataa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma ogeyn shay ka mida in loo waxyoodo waxii loogu sheega mooye miduu itlaaq u ogaa ma ahayn caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ila man irtadaa min rasuul yani waxa weeye waa inta loo waxyoodu markaana ka ogyahay bes waatay caaisha tiri radia allahu canha wa ardaaha man zacama ana muxammadan yaclamu ma fii gadin faqad acdama cala allahi alfirya ruuxa sheegta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu waxa berri jiri doono uu og yahay ruuxa sidaa sheegtaa faqad acdama cala allahi alfirya waa weyneeyey been abuurka uu allah ku been abuuranayo been abuur weyn ayuu ku been abuurtay caaisha odhanaysa markaasay akhrinaysaa aayadda qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah gabadh baa waxay tidhi wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam wa fiina nabiyun yaclamu ma fii hadin markaasaa nebigu maqlay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ihi laa yaclamu maa fii hadin ila allah waxa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma ogaan markay tidhi waxa weeye waxaa nugu jira nebi og waxaa berri dhici doona ayuu nebigu arrinkaa ku inkiray oo ku diiday oo ku yidhi waxa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma ogaan allaahoo keliya cilmigeeda la gaar ah walaa yaclamu mata yaati almataru axadun ila allah roobku goortuu iman doonana allah mooyaane cid kale ma oga waxyaalaha gaaladu ay sheegayaan waa waxyaalo yacni malayaal ah weeye marka arrinku soo dhowaado ayuunbayna marka ay asbaabo iyo markaysaga calaamaad iyo wax arkaan baynay markaysaga waxyaalaha qaarkood sheegaan inay yacni ugu beeganto iyo inayna ugu beegminna mid walba waa dhacdaa waqhtiyada qaarkood intay yidhahdaan roob iman maayaa roob ku soo da-a wakhtiyada qaarkood intayaan roobabaa imanayaa roobkii la waayaa marka waxa weeye arrinkoodu maaha yaqiin ma aha waxa weeye calaamaadii waxbay eegeegayaan marka waxa weeye waxay noqonaysaa malayaal inay markaa sheegayaan laakiin cilmi yaqiin ah marka mid ay hayaan maaha walaa tadri nafsun biayi ardin tamuutu ila allah naftu naf kastaaba meesha ay ku dhimanayso allah mooyaane cid kale ma ogaa yacnii dhulkuu joogay dhul aan ahayn baa dhici karta inay qofka ku qoran tahay inuu ku dhinto marka wakhtigii soo dhow yaha la odhanayaa meeshii qabo dan heblaayo u qabo soo wuxuu u socdaa waxa weeye waa markaa meeshii in nafta laga qaban lahaa xadiis ba waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina allaha ida araada qabda ruuxi cabdin biardin jacala lahu ilayha xaaja ilaahay hadduu doono addoon naftiis inuu dhul ku qabto iyo beled dan buu ugu yeelaa dan heblaayo u qabo ayuu deedna lagu yidhaahdaa saasaa lagu soo tuuraa qalbigiis isagoo isle dantii baad u socotaa wuu meeshii tagaa yaa halkii tallaabadu kaga dhammaatay ayaa deedna naftii lagaa qabanaya ya sidaas ayaa naftii lagaa qabanaya masalada ugu dambaysa waxay tahay qiyaamadu goortay dhacayso allah mooyaane cid kale ma ogaan qiyaamadu goortay dhacayso allah cilmigeeda la gaara allah baa cilmigeeda la gaara sidaas aawadeed qof sheegi karaa ma jiro goortay dhacayso dadka qaarkood baa waxay yidhaahdaan oo lmashaayikh ay ka mid yihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waayadii hore ayaanu ogayn ashyaadan laakiin waagii dambe dabayaaqadii noloshiisa wax walba waa la ogeysiiyey oo wax ka qarsoonaaba ma jirin hadalka caynkaasay dhici karto inaad kutubaha qaar ku aragtaan oo mashaayikhda qaarkood ay sheegeen arrin saxiixa maaha arrin khalata aan sax ahayn wax daliilana ma leh wax daliil ahna ma leh in nebiga calayhi salaatu wasalaam wax kastoo hayba indaha looga qaaday oo la ogeysiiyey kulligood inuu wada ogaaday daliil male waa jirtaa xadiis soo arooray oo sheegaya maa min shayin lam akun uriituhu ila ra'aytuhu fii maqaami haada xata aljannata wannaar nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waxa weeye qoraxdu ay madoobaatay ee salaatu salaatulkusuuf uu tukanayey jannadii waa la tusay iyo naartii labadaba wuxuuna nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii dambe yidhi ma jiro shay aan hore lay tusin in maqaamkaygan iyo istaaggaygan kan ah gudihiisa laygu tusay mooyaane kulay ku tahay jannada iyo naarta xadiiskaasi saxiixuu ku sugan yahaye kuma saabsana masaladan sheegayno daliil uma aha wax walba in la ogeysiiye xadiisku wuxuu sheegayaa ru'yo in la tusu u sheegayaa ashyaa la tusay ru'yaduna maxay ku tacalluqdaa ru'yadu waxay ku tacalluqdaa waxa mawjuudkee jiray ku tacalluqdaa dee ashyaada aan markaa waxa weeye iyagu markaa aan jirine dib ka jiri doonaa ma soo gelayaanba waayo aragba kuma tacalluqo aragtidani may ahayn aragti riye ah ee waxay ihi aragti soo jeed wax lagu arkayo aragtida soo jeedka lagu arkayaana waxay ku tacalluqdaan wax mawjuuday ku tacalluqdaa jiraan wax aan jirin araggu kuma tacalluqo aragga alru'ya fi lyaqada kuma tacalluqo saas aawadeed yacni waxa weeye ashyaada markaa dib ka jiri doonee aan jirin iyaguma soo gelayaan marka horeba xadiiskaama soo gelin mar labaadkana xadiisku waa cumuuman yuraadu bihi alkhusuus haddii la yidhaahdo oo ashyaada aan jirin laftoodu dee looxul maxfuudkay ku qornaayeen marka de haddii wax walba la tusay looxul in la tusay oo halkaa ka arkay miyana noqonayn waxaa la odhanayaa qoraalka nebigu calayhi salaatu wasalaam dee ma akhrin jirin wuxuu ahaa ummi oo sadar waxba kama akhrin jirin marka haddii hadduu qoraalka arkaba inuu marka waxa weeye akhrinayey oo garanaayey oo wax alle waxa ku jira uu saa u garanaayo dee miday ka dhalanaysa maha iyadaynaan daliilba u haynin marka hore in looxulmaxfuudka iyo waxa ku qoran nebigu calayhi salaatu wasalaam u taalacday oo wada arkay yani u arkay yadayna marka horeba daliil u haynin xataa hadduu arki lahaana dee sadar waxba kama aqrin jirin ummi ahaa adiladina waxay tilmaamaysaa in mafaatixu lghaybka allah mooyaane cid kale ayna ogeyn xadiiskanna waa caddaynaya mafaatixu lghaybi khamsun laa yaclamuha ila allah ya sida aayaduhu u sheegeen baa xadiiskuna u sheegay wa cindahu mafaatixu lghaybi laa yaclamuha ila hu ila huwa warasuulu lama odhan halkanna laa yaclamuha ila allah warasuulu lama odhan yaa rasuul laguma darin yacni jibriil laguma darin cid kale laguma darin allahoo keliya og baa layidhi sidaa loogu ifraadiyey loogu keliyeeyey allah oo aan cid lagu lammaaneeyey jirin ogaalkaas aan lagu lammaaneeyey aynay jirin yaa waa in saasoo kale loogu ifraadiya loona ictiqaadiyaa sidaas iyada abaa waajib ah xadiiska laba boqol iyo koob iyo sagaashan can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam yaquulu allahu tacaala ana cinda danni cabdii bi allah baa wuxuu yidhaahdaa ana cinda danni cabdii bi anigu waxaan ku suganahay malaha addoonkayga agtiisaan ku sugnahay bii aniga uu iga malaysanayo bii aniga uu iga malaysanayo wa ana macahu idaa dakaranii anna la jirkiisaan ahay idaa dakaranii markuu ixuso isagaa la jirkiisaan aho waan weheliyaayo waan kaalmaynayaa waan icaanaynayaa waa u gargaarayaa waa kaalmaynayaa fain dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii xagga naftiisa hadduu iga xuso gaarnimo ii xuso dakartuhu fii nafsii xagga markaa daatadeedaan ka xusaa yacni gaarnimaan u xusaa si gaaraan u xusaa si gaara ayaan u xusaa wain dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum wain dakaranii hadduu addoonku i xuso fii mala'in yacni markaa jamac dhexdooda hadduu iga xuso dakartuhu fii mala'in jamac baan markaa ka xusa agtooda jamacaasoo khayrin minhum ka khayr badan kuwa agtooda iga xusay yacnii jamac malaa'iga ah oo ka khayr badan kuwa agtooda iga xusay ayaan agtooda ka xusaa wa in taqaraba ilaya shibran hadduu ii soo dhowaado qadartaa ka ah ay qadra shibrin qadartaa ka ah hadduu ii dhowaado taqarabtu ilayhi diraaca waxaan u soo dhowaadaa qadar dhudhun aan u soo dhowaadaa qadar dhudhun ah ayaan u soo dhowaadaa wa in taqaraba ilaya diraacan hadduu ii soo dhowaado qadar dhudhuna ah hadduu ii soo dhowaadona taqarabtu minhu baaca yacni qadar baacaan u soo dhowaadaa baac wuxuu noqonayaa labada gacmood markuu qofku markaa waxaa si yacni markaa uu kala bixiyo oo sidaa gudubka u kala bixiyo intaasoo dhan baa waxaa la odhanayaa baac badina marka waxa weeye qofka dherarkiisa ayaa baacu la egyahay qofka baaciisu sida badan wuxuu la egyahay isaga dherarkiisa ayuu sida qaalibkaa la egyahay marka waxa weeye labadii gacmood baa si guduba loo kala bixinayaa sidaa marka loo kala bixiyo waxay noqonayaan waxa weeye baac bay noqonayaan marka baacaasi waxa weeye jooggiisa ayuu markaa la ekaanaya waa sida khaalibkaa dadka qaarkood oo gacmahoodu dhaadheeryihin waa jiraan ay dhici karto farqi inuu udhaxeeyo waa suuroobi kartaa laakiin way sheegnay sida khaalibkaa yacni jooggiisuu la ekaanaya wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waman aataanii yamshii ataytu harwalah waman aataanii ku kastoo i yimaadda yamshii xaaluu soconayo i yimaada ilaahay baa odhanaya ataytu harwalah waxaan u imaadaa xaalan markaa guclaynayo bimacnaa si deg dega ayaan markaa yacni ugu imaadaa bimacnaa u icaaneeyaa ugu gargaaraa xadiiskan waxaa la yidhahdaa noocan oo kale xadiisulqudsi baa la yidhahdaa xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey isku waafaqay axaadiista waxaa loo qaybiya xadiis nabawi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u odhanaayo iyo xadiis qudsi xadiisu qudsiguna waa xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam oo allah ka soo warinayo oo odhanayo allah baa sidaa yidhi marka xadiiska hadduu markaa nebigu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam allah baa sidaa yidhi hadduu yidhaahdo waxaa la yidhahdaa xadiisulqudsi baa la yidhaahdaa xadiiskanna waxaa ku sugan sidaas qaala annabiyu sala allahu alayh wasalam yaquulu allahu caza wajal ana cinda danni cabdii bi marka wuxuu ka xikaayoonayaa hadalkii ilaahay ayuu sheegaya waxaa laga qaadanayaa qaala allaahu iyo yaquulu allaahu labadaba in la odhan karo dhibina ayna ku sugnayn waxaa la soo naqliyaa ahlucilmiga qaarkood inay karaahiyeysteen in la yidhaahdo yaquulu allah ay yidhaahdeen qaala allaahu keliya waa in la yidhaahdaa laakiin adiladu waxay ku tusinaysaa yaquulu allahu in la odhan karo qur'aankuna waa sheegaya yaquulu alxaqa wa huwa yahdi asabiil faalxaqu walxaqa aquul yacni markaas siiqo yacni mudaaric ah qur'aankana waa ugu timi axaadiista nabigana sala allahu alayh wasalam waa ugu soo aroortay oo xadiiskan baaba ka mid a yaquulu allaahu allah baa wuxuu odhanayaa marka qaala allahu iyo yaquulu llah labadaba in la odhan karo ayaa laga qaadanayaa axaadiis badan oo kaleoo ku timina waa jirta xadiisulqudsiga sida jamaahiirta culammada ahlu sunnuhu yidhaahdaan lafdigooda iyo macnahooduba waa min allah oo lafdigaana ilaahay baa ku hadlay oo ma aha markaa lafdigu inu xagga nebiga ka ahaado nebigu ku cabiraye lafdan wa macnan waa min allah waa hadalka ilaahay waayo nebigu wuxuu tasriixiyey sala allahu aleyhi wasalam inuu allah yidhi dee haddii la yidhahdo macnaha loo waxyooday haddii la yidhaahdo xadiisu nabowigii muxuu kaga duwanaanayaa marka waxa weeye waa in markaa xadiisulqudsigu uu yahay qowlullaahi uu yahay yacni saas iyadaa weeye laakiin qur qur'aankiiyo dee isaga farqa udhexeeya oo waxa weeye yacni hadda waa xadiis laakiin qur'aankii wuxuu kaga duwan yahay dee qiraa'adiisii laguma tukanayo xadiisu qudsiga lagu tukan maayo oo salaadii lagu akhrin maayo laakiin qur'aankii salaada lagu akhrinaya waa lagu tacabudayaa yani waxa weye qur'aankii waa mucjiz yani icjaaskii waxa weeye heerkii ugu dambaysuu ka joogaa laakiin waxa weeye icjaaskii qur'aankaoo kale ma laha xadiisulqudsigu yani nooc ijaasa ha lahaado laakiin waxa weeye icjaaskii aankoo kale yani waxaweye ma laha marka furuuq ayaa udhaxaysa oo uu kaga duwan yahay bacdu ahlicilmi oo yidhi xadiisulqudsigu waa macnaha ayaa min allaahi ah laakiin lafdigu waa xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas maray waa jiraan oo ahlucilmiga qaarkood inay saa mareen markii la yidhi waxa weeye sowtan nebigu odhanaayo ilaahay baa yidhina waxay yidhaahdeen shayga macnihii adyadoo lagu soo naqlinayo waa dhacdaa in la yidhaha ciddaasaa tidhi oo dee qasaska nebiyada iyo ummadaha ee qur-aanka laynaga warramayo waxaa laynoo sheegaa inay waxa weeye waxa isku yidhaahdeen yacni nebi muuse sidan yidhi yacni nebi haaruun baa sidan yidhi yacni muusa sidan yidhi haaruun baa sidan yidhi banu israa'iilkii baa sidan ku jawaabay saamiri baa sidan yidhi afkay ku hadlayeen carabi ma ahayn af aan carabi ahayn ayuu ahaa ashyaadii ay ku hadleen macnahoodii maadaama la sheegay sidaasaa loogu tiiriyey sidaas ayaa loogu tiiriyey markaa saasoo kale ka dhigan tahayoo yacni waxaweeye markaan ma noqonayso inaynay markaa bannaanaanayn haddii macnihii lagu sheegaayo in loo tiiriyo xadiisu nabowigu wuxuu aqbali karaa ijtihaad loo taqriiriyey nebiga inuu yahay oo waxa weeye ama waxaweeye markaa marka hore in loo waxyoodo ama marka dambe in marka waxa weeye loo taqriiriyo oo wuxuu aqbali karaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu shay yidhaahdo in loo sugo oo shaygaasi haddii waxa weeye markaa aan lagu inkirin wuxuu noqonayaa inuu marka waxa weeye markaa eh, waxyi marka uu noqonayo yacni markaa saasoo kale uu noqonayo mid waxyigii la mida uu noqonayo ama la xukuma inuu noqonayo laakiin hadduu marka waxa weeye wakhtiyada uu ijtihaado yacni si eh, sidii marka waxa weeye ficnaanshaha badnayd aan waafiqin in markaa lagu baraarujiyo ayaa dhacda taas in lagu baraarujiyo ayaa markaa dhacda aduu tawjiih noocaasoo culamada qaarkood ay maraan waa jirtaa laakiin culammada ahlu sunna waxay u badan yihiin in qudsigu lafdan wa macnan min allaahi inuu yahay oo qowlullaahi uu yahay sidaa daahirkay ku soconayaan ashyaada hadda ay sheegayaan oo ummadaha ku saabsanna dee iyada qariina iyo daliil baa la hayaa in waxa weeye afkan aynay ku hadlin oo luqadeedu luqadan aynay ahayn ayaa daliil loo hayaa marka waxa weeye sidaasaa daahirkii loo khilaafay laakiin marka waxa weeye mowdican oo kale maadaama marka waxa weeye wax mancinaya aynay jirin in daahirkeeda lagu socdo ayaa saxiix noqonaysa ayay markaa tilmaamayaan allah wuxuu yidhi siduu iga malaysto addoonkaygu siduu iga malaysto ayaan ku sugnay marka malo wanaagsan in allah laga malaysto inuu ilaahay cafinayo in ilaahay u naxariisanayo inuu marka waxa malo wanaagsan ilaahay ka malaysto weeye marka waxa weeye toobad keenoo wanaaggii la yimaado waa inuu rajo wanaagsan ilaahay ka rajaystaa toobadda markuu toobad keeno oo uu ku dadaalo dee shuruudii toobadda inuu dhammaystiro waa inuu malo wanaagsan ilaahay ka malaystaa inuu ilahay toobadda ka aqbalayo ya marku waxa weeye iimaankii iyo camalkii saalixa la yimaado in ilaahay jannaynayo khaas ahaan markuu dhimanayo malo wanaagsan isagoo allah ka malaysanaya waa inuu ku dhintaa laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna birabbih nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam midkiin yaanu dhimannin isagoo malo wanaagsan allah ka malaysanaya mooyaane xaaluu malo wanaagsan allah ka malaysanaya mooyaane xaal kale yaanu dhimannin xaalku dhimanaya waa inay noqotaa xaaluu malo wanaagsan ilaahay ka malaysanayo ka firanayo saas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiska saxiixa marka waxaa loo baahan yahay rajada iyo khawfka labadaba inuu la yimaado qofka oo naxariista ilahayna rajeeyo cadaabka ilahayna ka baqo rajo keliya waa inaynu ku sugnaan waxaa jira raja kaadib rajo beenbeena baa jira oo quruur ah oo kadsoon ah rajada beenbeentii waa maxay waa inuu markaa ruuxu isagoo xumaantii ku sugan oo aan ka toobadkeenin oo ka soo noqon oo camal wanaagsan aan la iman haddana uu iska malaysto janno inuu iska gelaayo allah u dembi dhaafayo towbaddii lama iman waajibaadkii ma gudan haddana wuxuu iska malaysanayaa iska qoondaysanayaa rajaynayaa janno inuu gelayo dembidhaaf inuu helayo kaa waxa la yidhaha alrajaau alkaadib ya rajada beenbeenta ah baa la yidhahdaa waa alamaani waa ghuruur waa kedsoon shaydaanku kedinayo maa garraka birabbika alkariim wa garrakum billaahi algharuur shaydaanku dadka wuxuu ku dago waxaa ka mid a maxaa ku luray ilaahay waa kafur raxiim waa dembidhaaf badan yahay raxmadda ilaahay baa ka waasacsan ilahay cadhadiisa marka waxa weeye camal yar baa ilahay wax ku naxariistaa adiguna intee camal samaysa macaasi aad samaysay laakiin camallo badanoo wanaagsan baad samaysa marka waxa weeye waa kuu dhaafaya ilaahay waxyaaluhu ku kadiye waxbay ka mid tahay shaytaanku ya marka qofku isagaan toobad keenin inuu markaa iska rajeeyo in loo dembi dhaafayo iyadu waxay yidhaahdeen waa dagis shaydaanku qofka dagay ya taquulu maca lisyaani rabbii haafirun sadaqta walaakin haafirun bilmashiyaati waxaad odhanaysaa rabbigay waa haafir adoo cisyaankii iyo dembiyadii la imanaya ya ayaad odhanaysaa rabbigay waa haafir runbaad sheegto waa haafir laakiin mashii'u ku dembi dhaafaa ya kuu doono u dembi dhaafaa kuu doono uma dembi dhaafo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu ku tilmaamaya ya warabuka raasiqun kama huwa kaafirun falima laa tusadiqu baynahuma bisawiyati yacni rabbigaana waxa weeye waa raasiq siduu kaafir u yahu raasiqna u yahay maxaad u sibi weyday haatan labada risqi ma joogaysid waa adiga raadinayaa ilahay waa razaaq waana raasiq siduu ghafaar iyo ghafuurba u yahay calaa annahu birisqi kafala nafsahu likullin walam yakfur likullin bijannati weliba labaduma sinna risqa cid u ballanqaaday arsaaqda cid walba waa u ballan qaaday wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha walam yakfur likullin bijannati dadka dhammaan janno uma ballan qaadin lakiin risqa cid walba waa u ballan qaaday falam tarda ila asacya fima kufiitahu wa ihmaala ma kulliftahu min wadiifati kumaad raalli noqon mooyaane inaad waxaweye u roorto wixii lagaa kaafiyey wixii marka waxa lagu kallifay oo shaqo ana aad ka tagto taa marka waxaa la rabaa rajada iyo khawfka labadaba in lala yimaado cadaabka ilahayna laga baqo raxmadda ilaahayna la rajeeyo labada la ysku wado saasaa la rabaa aan rajo keliya lala iman cabsi keliyana lala iman labadii waa in qalbiga lagu kulmiyaa sida ilaahay qur'aanka ugu kulminayo labada ya amman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan maqaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi wayarjuu raxmata rabbih waa la kulmiyey labadii baa la wada sheegay ya yani waxa weeye labadii waa in qalbiga lagu kulmiyaa rajada iyo cabsida labada waa in lagu kulmiyaa allah wuxuu yidhi anigu addoonkayga ayaan e, weheliyaa macyadan waa macyo khaasa waxaa loo jeedaa binnusrati walta'yiidi waalicaana waalxifdi inuu ilaahay ilaalinaayo inuu kaalmaynaayo inuu u gargaaraayo ayaan ku weheliyaa markuu ixusaayo ruuxa ilaahay xusa wuxuu helayaa kaalmada ilaahay buu helayaa iyo ilaalinta ilaahay buu helayaa ilaahay baa ilaalinaya yacni shuruurka iyo balaayooyinka ilaahay waa ka dhowraya waa ka ilaalinayaa yacni sixirada iyo isha iyo shayaadiinta iyo dadka xaasidaya yacni ilaahay waa ka dhowraya waa ka ilaalinaya cidda xuska ilaahay la imanayso xuska ilaahay ku sugan marka waxaa laga qaadanayaa xuska ilahay in la badiyo qofku hadduu xagga markaa gaarnimadiisa i xuso si gaara isagu i xuso xagga naftiisa si gaaraan u xusaa bimacnaa yacni hawaab gaara oo aan cidi ogeyn baan siiyaa aan isaga ku khaas yeelaayaan si gaara ugu abaalmariyaa yacnii allah ciddii xusta waa xusaa aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahi nooca camalku yahay fadkuruunii adkurkum allah muxuu yidhi anigay xusa hadday xustaan waa idin xusayaa allah baa u ballanqaadaya addoommada hadday xusaan inuu xuso war ruuxa ilaahay xusaya ka warran ya yacni waxa weeye waa fadiilo weyn wey marka xagga naftiisa hadduu iga xuso si gaara i xuso anna si gaaran u xusaa hadduu markaa jamac iga ag xusana jamac ka khayr badan baan ka ag xusaa ya waa jamac malaa'ig ah oo fudala ah oo fadli badan ayaa laga ag xusayaa oo fadligiisa iyo wanaaggiisa uu ilaahay ka ag sheegayaa shakhsigaasi wanaagsan yahay culamada qaarkood waxay kaloo yidhaahdeen malaa'ig kuma gaar aha waxay aqbali kartaa in marka waxa weeye nebiyada iyo shuhadada agtoodana in laga xusayo oo marka la ysku hayaa masalada ku saabsan malaa'igta iyo basharka kuwooda fadliga badan hadday nebiye yihiin iyo hadday saalixiin yihiinba yaa fadli badan marka mala'a ka khayrka badan dee miyaan marka waxa malaa'igta inay ka fadli badan yihiin laga dareemayn oo xadiiska laga dariishayn haddii saa loo fasiro waxay culamada qaarkood yidhahdeen inay ku gaar tahay waxay aqbali kartaa in maxaweye nebiyada iyo saalixiinta laga ag xusayo nebiyada iyo saalixiinta in laga agxusayo ayay aqbali kartaa wain taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraacan kii dhudhun ii soo dhowaada kii taaka ii soo dhowaada dheh cafwan kii taake ii soo dhowaada dhudhun baan u dhowaadaa bimacnaa qofkii taqarub ilaahay u dhowaanaayo sameeya oo cibaadaadu ilaahay ugu dhowaanayo la yimaada ilaahayna waxa weeye waa wuxuu ku abaalmariyaa dhowaansho uu usoo dhowaanayo iyo markaa waxawen ayuu ilaahay ku abaalmariyaa oo markastoo kastoo waxa weeye addoonku uu taacada iyo taqarubka iyo dhowaanshaha markaysaga uu ilaahay u dhowaanayo la yimaado ilaahayna waxa weeye waa u soo dhowaadaa abaalmarin wanaagsanna waa siiyaa sawaab wanaagsanna waa u siyaadiyaa thawaabki isagoo mudaacafa weliba la siinaya oo loo labanlaabayo oo loo siyaadinayo wain taqaraba ilaya diraacan taqarabtu ilayhi baaca hadduu dhudhun ii soo dhowaadana baac baan usoo soo dhowaadaa baac ayaan u soo dhowaadaa marka waxawe baacina wuxuu noqonayaa dhudhunkii inuu marka waxawe saddex laab inuu ka badan yahay ayuu markaa noqonaya yacni markaa joog meelahaas ayuu markaa waxawe noqonaya kii imaadda isagoo soconaya waxaan u imaadaa anigoo yani markaa ataytu harwala anoo markaa waxa dheeraynaya ayaan markaa u imaadaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa inay tahay yani marka waxa weeyaan mushaakalo inay tahay oo waxaa laga tilmaamayaa bay yidhaahdeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa camalkii uu la yimi wax la nooca in lagu abaalmarinayo oo bimacnaa waxa weeye sawaabka la siinayo waxaa laga kinaayoonayaabay yidhaahdeen yacni sawaab markaysa markaa badan in la siinayo ayaa laga tilmaamaya oo mashiga dee ilaahay waxaa loogu dhowaanayaa waxay noqonaysaa cibaadaad kala duduwan socod kuma gaar aha socodku sideeda cibaada daatiye maahe haddii cibaado loo soconayo socodkaa loo soconayaa dee cibaaduu noqonaya laakiin maqsuud lidaatihi maaha qofki isagoo iska fadhiya ayuu marka waxa weeye cibaado ilaahay ugu dhowaanayaa isagoo waxa weeye marka maqaamkiisa iyo meeshiisa ku sugan ayuu tukanayaa markaasuu dabeedno marka ilaahay u dhowaanayaa marka waxa weeye mashiga looma jeedo mashi socod marka uu iska soconayo un laga tilmaami maaye siduu markaa socodku u yahay waynaataani yamshi kinaayo in laga kinaayoonaayo taacaad hadduu la yimaado uu igu soo dhowaanayo yacni markaa aniguna waxa weeye sawaab ka badan ayaan markaa siiyaa ahlucilmiga qaarkood saasay u fasireen oo waxay yidhahdeen waa kinaayo wuxuu ka yahay in waxaweye fadli ka badan camalkiisii inuu ilaahay ku abaalmarinaayo fadli camalkiisii ka badan inuu allah ku abaalmarinayo ayaa laga tilmaamayaa bacdu ahlicilmina daahirka ayay u daayeen dabeedna waxay sugeen sifatu lharwala waxayna yidhaahdeen waxay ka mid tahay yacni sifaatka allah lagu sifaynaayo laakiin lama mid ahaa sifaatka khalqiga lama mid ahaa oo leysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir wain taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraacan wain taqaraba ilaya diraacan taqarabtu minhu baacan waman ataana yamshi ataytu harwalah masalada ku saabsan ama taqarubka ahlusunna waljamaca waxay qabaan inuu waxa weeye addoonku allah u dhowaan karo allahna addoonka u dhowaado yacani taqarub khaasi inuu jiro taqarub khaasi inuu jiro ayay markaa qabaan nusuuso iyo adilo ku soo aroortayna waa jirtaa inuu ilaahay soo dhowaado adilada qaarkood oo sheegaysa ahlucilmiga qaarkood markaa daahirka xadiiska ayay markaa waxay qaataan oo markaa ataytu harwala in markaa sifo markaa loo aqoonsado yani loo ictiqaadiyo inay sifo ilaahay tahay ayay markaa eh, culammada ahlu sunnaha in badanoo ka mida ah ay maraan oo sifatulharwala ay sugayaan laakiin qaabkeeda midaynu garanayna ma aha ee sida laynoogu sheegay inu rumaynaynaa waana harwalatun laysat ka harwalati alkhalqi yacni saasyadaa bay leeyihin bacdu ahlicilmina waxay leeyihin waa kinaayo oo waxay kinaayo ka tahay inuu ilaahay sawaab sariica abaalmarin degdega inuu ilaahay siinayo abaalmarin degdega inuu ilaahay siinayo ayay markaa culamada qaarkoodna ay maraan waxaana yidhahdeen waxaa qariino ah waman aataanii yamshi oo allah waxaa loogu dhowaanayaa waa cibaadaadka iyo taacaadka ruuxu isagoo iska fadhiya ama isagoo iska jiifa ayuu ilaahay xusayaa oo halkiisii ku sugan markaasuu ilaahay u dhowaanayaa waa tukanayaa halkiisuu ku markaa rukuucaya ku sujuudaya yacni taqarub buu markaa samaynaya aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid yacni addoonku rabbi wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay marka waxa weeye maadaama mashiga ayna ku gaar ahayn oo waxa weeye cibaadaad uu ruuxu samayn karo fadli badan isagoo makaankiisa ku sugan aan wax mashiya samayn sida markaa looga tilmaamayo waman ataanii yamshii kinaayo inay ka tahay cibaadaadka uu ruuxu la imanayo rabbi ugu dhowaanayo ayay markaa noqonaysaa ataytu harwalana in laga tilmaamayo sawaab iyo abaalmarin sariica inuu ilaahay siinayo labada weji waa soo naqlinayaa asheekh alcallaama maxamed ibnu saalix alcusaymiin kitaabkiisa alqawaacid almusla waanu kaga hadlayaa waxaan odhanayaa qariinada marka loo eego taawiilkii la diidayay noqon mayso yaday marka waxa weeye uu iilanayo marka hore in marka daahirkeeda lagu tago ayuu wuxuu odhanayaa wejigan kale ee culamada qaarkood ay mareen ahlu sunnaha qaar ay mareenna waxa weeye ta'wiilka la diidaayo madmuumka ah ma soo geliso allajna daa'ima fatwadooda iyagu waxay mareen in waxa weeye harwarada sifa ahaan ilaahay loogu sugayo culammadii ahlu sunnaha ee qudamada ahaadna qaarkood oo saas yadaa maray baa jira marka waxa weye calaa kulli xaal yacni sifaadka dhammaan waxaa markaa qaacidadoodu yihiin in sifaatka khalqiga ayna la mid ahayn oo loo rumeeyo siday u yimaadeen oo markaa loo ictiqaadiyo laakiin la yidhaahdo ta khalqiga lama mid aha sida isxaaq ibnu raahuyaba uu yidhi oo imaamu tirmidi ka soo aroorinayo kitaabkiisa jaamica ma aha tashbiihu inuu yidhaahdo samci baa ilaahay u sugnaaday yad baa u sugnaatay basar baa u sugnaatay laakiin mar kale yadunka yadii iyo samcunka samci iyo basarunka basari markaasi waxay noqonaysaa tashbiihii la diidayey ayay markaa noqonaysa marka sifaatkana isku meel baa la marinaya alqowlu fii bacdi sifaati kaalqowli fii bacdin marka wejigan kale ee culamada ahlu sunnaha qaarkood ay mareen ay yidhaahdeen waa kinaaya taqarub ilaahay lagu soo dhowaanayo oo marka waxaweye la caabudayo oo rabbina marka waxaweye abaalmarin degdega oo badan siinayo yacni yadana marka saas yadaa bay wejigeeda u leedahay oo marka waxawe ishkaal ayna marka u lahayn wallahu aclam xadiiska laba boqol iyo labayo sagaashan can caliy bn abi aalibin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam taraqahu wa faatimata binta rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam leylatan caliy bn abi aalib wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam taraqahu yani markaa inuu soo garaacay bimacnaa albaabkiisa soo garaacay taraqa baabahu wuxuu ku soo garaacay caliy bn abi aalib damiirka haad wuxuu u noqonayaa cali wa faatimata iyo faatime ayuu ku soo garaacay inta rasuuli ilaahi sala allahu aleyh wasalam oo inan rasuul ahayd leylatan habeen habeenada ka mida ayuu kusoo garaacay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu garaacaya waa albaabkii yani ayuu kusoo garaacaya yani si ay markaa ugu idmaan ama ugu soo baxaan fa qaala lahum markaasaa nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam alaa tusalluuna miyaydaan tukanayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi yani wuxuu u jeedaa qiyaamu lleyl miyaydaan tukanaynoo salaad u kacaynin qiyaamuleyl ah oo allah ku caabudaysaan qaala caliyun cali bna abi aalib wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innamaa anfusuna biyadi illaah nafaha yagu waxay ku sugnaatay oo qura gacanta ilaahay bay ku sugnaatay oo ilaahay baa hayo ku tasarufaaya fa idaa shaa an yabcasanaa bacasanaa markuu doono ilaahay inuu na kiciyo waannu kacaynaa yani cibaado inuu noo kiciyo hadduu marka ilaahay doono waa kacaynaa fansarafa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa gaddoomo waa laabtay xiina qultu lahu dalik markaan sidaa ku idhi walam yarjic ilaya shay-an waxba iguma soo celin waa rajacadii mutacaddiga ahayd marka shay-an waa mafcuulkii walam yarjic ilaya shay-an waxba iguma soo celin uma samictuhu wahuwa mudbirun intaa dabadeed waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam baan maqlay wa huwa mudbirun isagoo dhabar jeediyey oo bimacnaa iga sii jeesta oo iga sii socda ayaan waxaan maqlay yadribu fakhidahu xaaluu garaacayo bowdadiisa uu garaacayo wa yaquulu uuna odhanayo wa kaana alinsaanu akfara shayin jadala aadamigu wuxuu ahaaday shay ka ugu badan xagga dooda ayuu ahaaday sidaas yada abuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi oo bimacnaa aayadda qeybta ka midka ah ayuu akhriyey xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu markaa eh, khayrka ugula dadaalayey oo goorta habeennimada wuxuu ugu tegey oo eh, iyaga xaggooda u aaday cali iyo faatima si uu khayrka ugu baraarujiyo inay khayr markaa la yimaadaan oo markaa qiyaamuleyl la yimaadaan taasu ugu nasteexaynayo alaa tusalluun riwaayaadka qaarkood alfaaddeeduna waxay ahayd alaa tusalliyaani miyadaan labadiinnu tukanayn maa tukataan marka cali bn abi aalib wuxuu ku yidhi nafaha iyagu gacanta ilaahay bay ku sugan tahay eh, hadduu doono inuu markaa na diro oo cibaado nagu diro oo noo kiciyo waa u kacaynaa eh, haddaanu noo dirinna markaa waxa uma kacaynaa markaa yacni qarsoon sidaa markuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa iskaga jeestay dabeedna waa ka tegey isagoo bawdadiisa sii garaacaya waxaa ka muuqata inuu karahiyaystay nebigu sala allahu aleyh wasalam jawaabta caynkaasi uu ku jawaabay yacni marka ayaa markaa laga qaadanaya ya alaaduna waa lilcardi alaa tusalluuna maa tukataan saas yadaaba ku yidhi marka waa lilcardi waxaa la yidhahda alab marka waxaan yani marka yani khafiifa la yidhahdaa aan adayg ku sugnayn marka waxa weye calaa kulli xaal yacni in sidaa loogu jawaabo nebigu inuu karahiyaystay baa laga qaadanaya maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu garaacay kana jeestay uuna aayadda qeybta ka midka akhriyay kaana alinsaanu akara shayin jadala saasaa laga qaadanaya marka sida fiican inay tahay marka waxa weeye ruuxa loo sheego shay khayra ama wanaaga inuu marka waxa weeye marka aqbalo ayaa marka waxaa laga qaadanaya saas ayaa marka laga qaadanayaa waxyaalaha marka kale xadiiska laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid a fadliga cali waa laga qaadanaya waayo cali bn abi taalib iyadoo xadiiskani fadiilo aanu u sheegayn oo nowcan maa dee uu tilmaamaayo in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu karahiyaystay oo ka jeestay yacni markaa sidaa uu tilmaamaayo oo weliba una soo qaatay marka wa kaana alinsaanu akfara shayin jadala haddana waxa weeye faafin uu cilmiga faafinayo daraaddeed buu xadiiskan u sheegay oo ma qarin marka taasina waa fadiila licalayhim waa fadli cali leeyahay ayay markaa ku saabsan tahay saas ayay ku saabsantahay waxaa kaloo laga qaadanayaa waxyaalaha waxa la karaahiyeysto in marka waxba aan lala sii wadin ruuxa laftiisa waa laga qaadanaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waa kaa ka jeestay oo ciraad ka sameeyey taasna waxa weeye waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya sifatulyad inay allah loo sugaayo ayaa laga qaadanaya iyadana lama awilayo oo qudre laguma awilayo ee sida saxani waxay tahay ee ahlusunna waljamaca ay qabaan waa in la yidhahdo waa gacan aan la mid ahayn gacanta makhluuqaadka kayfkeediiyo qaabkeedana aynaan garanayn sida laynagu sheegay ayaynu u rumaynaynaa waxaa kaloo laga qaadanayaa aayad gaalo ku soo degtay in muslim loo soo deliishan karo ayaa laga qaadanayaa haddii marka waxaweye ficil shabah ku yaro leh walow yaanu tamaaman ahaanba se kay la yimaadeen hadduu markaa xoogaa ekaansho ku leeyahay in loo soo istishaadi karo ayaa laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya iyadoo tamaaman aynay muntabiq ku ahayn laakiin marka wax shabah kuleh haddii lala yimaado in loo soo dariishan karo lafteeda waa laga daliishanaya xadiiska laba boqol iyo saddex iyo sagaashan can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyhi wasalam ina allaha tabaaraka wa tacala ida axaba cabdan naada jibriila calayhi asalaam rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina allaha tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka isaga barakadiisa iyo khayrkiisu batay wa tacaala isagaa koreeye idaa axaba cabdan markuu jeclaado addoon naada jibriila calayhi asalaam wuxuu u dhawaaqaa jibriil allah baa u dhawaaqaya ina allaha qad axaba fulaana faaxibah allah hebel buu jeclaaday fa axibahu jeclow fa yuxibuhu jibriil markaasaa waxaa jeclaanaya jibriil jibriil ayaa jeclaanaya uma yunaadii jibriilu fi samaa intaa dabadeed baa jibriil dhawaaqayaa oo cirka uu ka dhawaaqayaa samada dhexdeeda uu ka dhawaaqayaa ina allaha qad axabba fulaanan faaxibuuh wuxuu dhawaaqayaa malaa'igtii cirarka joogtay toddobada cir joogtay ayuu u dhawaaqayaa marka fi samaa waxa weeye waa samaawaadkao dhan baa markaa waxa dhawaaqaasi markaa hadhow laga maqlaya hmm. ina allaha qad axabba fulaanan fa axibuuh allah hebel ayuu jeclaadee fa axibuuhu jeclaadaa jibriil baa odhanaya fa yuxibuhu ahlu samaa waxaa jeclaanaya ehelka samaawaadka jooga ayaa jeclaanaya yacani toddobada samaba jinsa samaa ehelka joogo dhan baa jeclaanaya waa malaa'igtoo dhani waa jeclaanaysa wa yuudacu lahu alqabuulu fi ahli alard waxaa loo dhigaa qabuul baa loo dhigaa ehelka dhulka u ehelkaa dhexdoodana waxaa loo dhigaa qabuul ay aqbalayaan oo iyaguna marka ay oggolaanayaan oo jeclaanayaan baa loo dhigaa xadiiskan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waa xadiis nabowi ah waxaanu tilmaamayaa xadiiskani inuu ilaahay cid jeclaado oo ilaahay waa yacni la jeclaadaa isaguna waa jeclaadaa yacni cidda wanaagsan waa jeclaadaa waxna waa jeclaadaa qowl baatilaa jiro oo qaarkood ay yidhaahdeen ay leeyihiin in allaha laa yuxibu walaa yuxabu ilaahay cidna ma jeclaado lamana jeclaado oo jacaylka waxaa loo shardiyaa bay yidhaahdeen tamaasul inay waxa weeye markaa isku jinsi yihiin isku nooc yihiin ayaa loo shartiyaa ilaahayna wax la nooci ma jiro wax shabbahayaa ma jiro qowlkaasi waa baatil waxaanu khilaafsan yahay nusuusta qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaca ahli sunnati waljamaca ayuu intaba khilaafsan yahay adilo badan baana ku soo aroortay inuu allah wax jeclaado iyo in la jeclaadaba qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum marka allah in la jeclaanayo cidna uu jeclaanayo ayaa laynoo sheegaya ya ciddii jeclaato oo jacayl xaqiiqaa la timaado itibaacii ku caddaynayso daliilkaas eh, la timi jacaylka caddaynaya inuu allah markaa jeclaanayo aayaddu waa sheegaysa xadiiskanna waa sheegaya adillo kale waa sheegaysa yacnii adillo kalena waa sheegaysa marka jacayl oo allah jeclaado cidda wanaagsani waa jirtaa oo waxa weeye adillo badan baa ku soo aroortay marka waa in la sugaa sifatu lmaxaba oo in ilaahay loo sugaa ya wallahu yuxibu lmuxsiniin muxsiniintuu jecel yahay yani wuxuu jecel yahay yacni markaa ciddii wanaagsan ee ayuu jecel yahay ahluliimaan oo dhan buu jecel yahay yacni muttaqiintuu jecel yahay yacni malaa'igtiisuu jecel yahay nebiyaduu jecel yahay mu'miniintuu jecel yahay marka waxa weeye yacni saas wey makhluuqaadku ilaahay abuurtay inuu kala jecel yahay waa jirtaa ya yacni axabu lbilaadi ila allaahi masaajiduha wa abqadu albilaadi ila allaahi aswaaquha bilaadka allah wuxuu ugu jecel yahay masaajidda waxaana ugu necab yahay suuqyada xadiiska waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a allah ciduu jeclaado wuxuu amraa malaa'igtuna inay jeclaadaan oo jibriil ayaa markaa jeclaanaya cidduu allah jeclaado ina allaha tabaaraka wa tacala ida axaba cabda naadaa jibriila calayhi salaam in allaha qad axaba fa axiba oo ilaahay baa u dhawaaqaya oo ku odhanaya ilaahay hebel waa jeclaada adna jeclow jibriilna waa jeclaanaya amarka ilaahay buu qaadanaya dabeedna jibriil baa u dhawaaqaya ahlu samaaga samaawaadkao dhan malaa'igta deggan ee ku sugan markaasuu odhanayaa ilaahay hebel waa jeclaaday ee idinkuna jeclaada ahlu samaa oo dhan baa jeclaanaya ya kadib baa arlada waxaa loo dhigayaa qabuul looma jeeda yidhaha culammadu dadka arlada ku sugani kulligood inay wada jeclaanayaan muraadku ma aha oo kollay markaa cid necbaanaysaa waa jirtaa oo cidda arlada ku sugani dee iyo muslimba waa leeyihiin laakiin waxaa laga tilmaamayaa cidda wanaagsan ayaa jeclaanaysa ee arlada ku sugan yacnii cidda markaysaga fudalada aba ah qabuul loo dhigayaa baa looga jeedaa ee kulligood marka waxa macnuu kuma dhacayo marka lafdiga wa yuudacu lahu alqabuulu fii ahli alardi wa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigii waxa waaye waa caam laakiin looga jeedo khusuus looga jeedo macnuu khusuus u dhacaayo yacni saas wey khusuus u dhacaayo weeyaan marka ruuxu waa inuu xagga ilaahay yacni marka uu ku dadaalaa inuu allah jeclaado waa inuu ku dadaalo wuxuu allah ku jeclaanayana waa inuu la yimaadaa dad fara badani waxay sameeyaan inay marka waxa weeyaan eh, ku dadaalaan yacni wax markaa dadku aynay kaga didayn ama waxay dadku jeclaanayaan ama wax la mida laakiin eh, saxdu waxay tahay in lagu dadaalo allah wuxuu kugu jeclaanaya ya waxaa imaamu shaafici uu yidhi raximahullah irdaa'u nnaasi eh, laa maqduurun calayhi walaa ma'muurun dadka in la raalligeliyay ku jeclaadaan dadka inaad raalli gelisaa mid la kari karana ma ahoo dadka ma wada raalli gelin kartid lamana amrin maqduur iyo ma'muur toonna aha laakiin allah in la raalligeliyaa waa maqduurun calayhi wa ma'muurun allah in la geliya maqduurun calayhi wa mamuurun ya wa ma'muurun bihi waa mid la karaayo waana mid waxaweye lays amray marka waxa weeye dee kaa lays amray ee lana kari karo la kaale cibaaro labaad waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi rida annaasi gaayatun laa tudrak wa rida allaahi gaayatun laa tutrak wa rida allaahi gaayatun laa tutrak raalli dadka aada raalli gelisaa waa yool aan la haleelayn oo la gaari karayn dadkoo dhan ma wada raalli gelin karta raalli ahaanshaha allahaad raalli gelisaana waa yool iyo ghaayo in laga tago aynay ahayne in lala yimaado ay tahay wa ghaayatun laa tutrak marka waxa weeye yacni mid aan aad awoodi karayn laguna amrin ha isku mashquulinin tii marka waxa weye lagu amray ee aad kari karaysay la kaalay tan kalena tabacan bay kuugu imanaysaa cidda wanaagsani inay markaa ka raalli noqoto ama cidda akhraad markay ka madhan tahay ciddaa wanaagsani waxay markaa noqonaysaa inay markaa ka raalli noqdaan ayay markaa noqonaysa oo ilaahay ayaa dee markaysaga sharka dadkana ka daafacaya oo ka ilaalinaya laakiin waxyaalaha madmuumka waxaa ka mid ah inuu qofku is yidhaahdo dadka raalli geliyo dabeedna wax allah ka cadhoonayo ula yimaado ya man arda annaasa bisakhati illaah ya sakhita allaahu calayhi wa asqata calayhi annaas yacnii sida markaa asar lagu soo wariyey ruuxa marka waxaa dadka ku raalligeliya cadho ilaahay wuxuu allah ka cadhoonayo allahna waa u cadhoodaa dadkana wuxuu ka yeelaa qaar u cadhaysan buu ka yeelaa dadkii uu doonaayey baa lagu dirayaa inuu raalligeliyo uu doonaayey oo ay jeclaadaan ayaa marka waxaa lagu ciqaabaya binaqiidi qasdi qasdigiisii wax ku liddi ah ayaa lagu ciqaabaya waxaa kaloo xadiiska laga daliishanayaa ilaahay markaa inuu yacni marka waxaweyan hadlo oo sawt ku hadlo oo nidaag waa maxay waa asawt rafiic waa codka dheer weeye ya marka qowlka odhanaaya in allaha laa yatakalamu bisawtin walaa xarfin waa markaa qalad yacni markaa nusuustu waxay sheegaysaa qur-aankana waa ku timi inuu ilaahay marka u dhawaaqayo wa yowma yunaadiihim fayaquulu yani yunaadiihim nidaagu waa asawt rafiic ina nida sawt rafiicu wa fahuwa najaau kilaahumaa sawtaani e, najaaguna waa soo arooray waqarabnaahu najiya marka fayunaadi bisawtin yasmachu man bacuda kama yasmachu man qarub sida xadiis kaleba sheegaayo tasriixinaya xadiiskii bukhaariga oo bukhaari saxiixiisa ugu soo wariyay isagoo mucallaqa laakiin isagoo mawsuula oo oo sanadkiisu xidhiidhsan yahay bukhaarina xujaysanayo o deliishanaayo uu ku soo arooriyey kitaabkiisa khalqu afcaal cibaad bukhaarina laa yaxtaju bidaciif wax daciif agtiisa ka ah bukhaari ma xujaysto ya isagoo xujaysanaya oo masaa-isha uu sheegayo taqriirinaya ayuu marka waxaweye soo arooriyay xadiiskaas markaa sidaas aawadeed wuxuu caddaynayaa inuu ilaahay sawt ku dhawaaqaayo ayuu marka caddaynayaa xadiiska laba boqol iyo afar iyo sagaashan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa waa lqudsi weeye ida araada cabdii an yacmala sayi'atan hadduu addoonkaygu doono an yacmala inuu sameeyo sayi'atan dembi inuu sameeyo hadduu doono shay xun falaa taktubuuha calayhi xataa yacmalaha ha u qorina markaa dembigaas sayi'adaa ha u qorina xataa yacmalahaa ilaa uu ka samaynaayo ha u qorina allah baa sidaa yidhahdaa yacnii dembi hadduu markaa ku hamiyo dembi doono inuu sameeyo ha u qorina ilama iyo uu ka samaynayo ha u qorina fain camilahaa faktubuuha bimiliha fain camilahaa hadduu sameeyo dembigaas sayi'adaa uu sameeyo faktubuuha sayi'ada qora bimilihaa mid yada la mida ku qora yacni hal sayi'a inay tahay oo hal dembi ay tahay u qora wa in tarakaha min ajlii hadduu uga tago aniga aawaday faktubuuha lahu xasana waxaa u qortaan yacni hal xasana u qora xasana u qora xasana u qora wa idaa araada hadduu doono addoonku an yacmala xasanatan inuu xasano sameeyo hadduu doono oo falam yacmalha aanu samaynna faktubuuha lahu xasana waxaa u qortaan xasana u qora fain camila hadduu sameeyo faktubuuha lahu bicashri amhaaliha waxaa u qortaan toban la mida u qora ilaa sabci mi'a ilaa toddoba boqol oo markaa waxa weeyaan xasano oo la mida yacni markaa u qora xadiiskan bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen waxaanu tilmaamayaa waa xadiis xadiisulqudsi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka soo warinayaa xadiisu qudsigana siday jamaahirta culammadu maraan ee lafdigiisa iyo macnihiisu mid walba xagga ilaahay buu ka ahaaday oo allah baa ku hadlay lafdan wa macnan saas yadaa weeye maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi allah baa sidaa yidhi daahir waxay ku tahay in marka waxa weeye qowlullaahi uu yahay ayay ku tahay marka xadiiskii nabowigahaa waxay kaga duwan yahay lafdiguna inuu min allaahi yahay allah ku hadlay yacni saasaa jamaahiiru ahlicilmi mareen oo ay markaa waxbay ku tageen iyagoo dawaahirta nusuusta daliishan ah xadiiskani wuxuu tilmaamayaa dhowr masalo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay addoonku hadduu doono inuu dembi sameeyo ku hamiyo hadduu dembi sameeyo addoonku hadduu ku hamiyo inuu dembi sameeyo waanuu dembigii aanu samaynin inaan loo qorin ilaa uu ka samaynayo ida araada cabdii an yacmala sayi'atan falaa taktubuha caleyh xataa yacmalaha marka ilaa uu ka sameeyo dembigaa loo qori maayo culamada qaar waxay kala saarayaan casmiga iyo hamiga oo waxay leeyihiin kan waxaa laga tilmaamayaa waa hadduu ku hamiyo ayaa looga jeedaa hadduu ku hamiyo ayaa laga tilmaamaya hamiguna waxa weeye waa taradud ficilkii laysku hayo ma samaysaa mise waa iska daysaa laakiin loo badinayo in la sameeyo waa taradud ficilkii laga taradudaayo oo maca tarjiixi alficli in la sameeyo iyadoo la arjaxayo marka hamiga haddii lagu xambaaro oo la yidhaahdo hadduu ku hamiyaa looga jeedaa ishkaal ma leh waxaa ku sugan falaa taktubuuha calayhi xataa yacmalaha culamada qaar waxay leeyihiin dunuubtu waxay u qaybsantaa wax qalbiga marka hore ku gaar ah iyo wax markaa jawaarixda ka dhaca dembiga qalbiga ku gaarka ah, casmigiisu yacni waxa weeye wuxuu noqonayaa qofkii in loo qabanayo marka hore waa camal qalbiba camalka qalbiga ee uu doonayna waa loo qabanaya hadduu doono casmiyo waa loo qabanaya wakada shay gaalnimo ah hadduu marka waxa weeye isagana uu go'aansado oo u niyeeyo walow bacda zaman iyadana waa loo qabanaya oo masalan waatay ahlucilmigu yidhaahdaan man cazama alkufra fi lma'aali kafara fi lxaal qofka go'aansado niyeeya inuu dib dambe ka gaaloobo masalan waxaa u go'aan ah ou niyeysan yahay labaatan sano dabadeed inuu gaaloobo bilaadulkufri intuu tago inuu milladda ka baxo ayaa u go'aana ah. maba teginba judhadku sidaa go'aansada u gaal yahay man nawa alkufra fi lma'aali kafara fi lxaal iyo man cazama cala alkufri fi lma'aali kafara fi lxaali ya taas waa saas dunuubta kale ee aan camal qalbina ahayn kufrina ahayn bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ilahu qofku sameeyo loo qaban maayo daahirka xadiiskan iyo adilada la midkay cuskanayaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay y maya casmigu mar walba mu'aakhad waa qowl culammada qaarkood ay mareen marka laba qowl baa halkaa ku sugan marka intaa laga reebo laba qowl baa ku jira allele waxay ku dareen waanaan sheegin xaramka haddii lala doono ilxaad waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim waatuu cabdullahi mascuud yidhi hadduu qof markaa waxa weeye u doono xaramka in ilxaad lagu sameeyo isagoo cadan ku sugan yaa yacni waxa weeye cadaab buu mutaysanaya isagoo daahirka aayadda daliishanaya daahirka aayadda isagoo daliishanaya culamada odhanaysa casmi oo dhan go-aan oo dhan iyo niyo oo dhan qofka waa loo qabanayaa oo waxaa qalbiga ku soo dhacaa maraatib bay leeyihiin waxaa ka mid a haajiso waxaa ka mid a khaatiro waxaa ka mid a xadiisu nafsi waxaa ka mid a hami waxaa ka mid a casmi waa khamsu maraatib haajisku waxa saa ugu soo dhacaa la yidhahdaa bis ee aan ku sugnaanay markiiba dhaafa haajis baa la yidhahdaa khaatirna waxaa la yidhahdaa wuxuu waa ku soo dhacay waa yaro warwareegay dabeedna waa dhaafay xadiisu nafsi naftii waa ku sugnaaday way ku sheekaysatay yacni waxa weeye yacni waana ku sugnaa naftii ya isla celcelisay ku sheekaysatay hamigu waxaa raacay taradud ma samaysaa mise waa iska daysaa dabeed wuxuu u badinayaba inuu sameeyo casmiguna waaba dee go'aan inuu niyeystay inuu sameeyo marka saddexda martabee hore waa laysku waafaqsay inaan loo qabanayn alhaajis iyo alkhaatir waxaa qalbiga intuu saa ugu soo dhacay saa u dhaafay markiiba iyo waxa intuu qalbiga saa ugu soo dhacay yaro warwareegay dabeedna ka baxay iyo waxa naftu ku yaro sheekaysatay xadiisu nafsi iska ah intaa midnaba mu'aahad ma aha in allaha tajaawaza liummatii cama xadasat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal sida xadiiska saxiixayn ku sheegayo ilaahay ummaddayda waa u dhaafay waxay nafaheedu ugu sheekayso anfusuhaa iyo anfusahaa labada waa loo xarakeeyaa in anfuska faacil laga dhigo iyo in mafcuul laga dhigo oo marna nafaha u sheekaynaya ummadda marna ummadda nafaha u sheekaynaysa qof waliba naftiisa u sheekaynaya inta aanu ku hadlin maa lam tatakallam bihi aw tacmal ya haddii markaa wixii hadal soo gaadhana lagu hadlo ama camal lala yimaado camal isu rogo waa loo qabanaya qofka naskuna waa caddaynaya laakiin xadiisu nafsigii kale aan markaa waxawayn halkaas soo gaadhin loo qaban maayo haddii xadiisu nafsigii layidhi loo qaban maayo khawaatirtii iyo hawaajistii inaan loo qabanayna waa cala sabiil awlaa ya waa cala sabiil awlaa hamigii yacni laftiisa loo qaban maayo qofka oo hadduu dembi ku hamiyo oo aanuu samayn oo aanuu hamigaas soo dhaafin isaguna mu'aakhad maaha mu'aakhad maaha oo wixii dembiga uu marka ku hamiyo mid loo qabanay maaha casmi markay noqoto waxa markaa ay noqonaysaa hadduu markaa waxa weeye khayr markaa niyeeyo walow yani uga suuro gelina waa loo qabanaya hadduu shar niyeeyana isku day hadduu la yimaado sida oraah ama ficil ama muxaawalo ama isku day oo ay suuro geli weyday markaana wuxuu noqonayaa mu'aakhado waa loo qabanaya layskuma hayo waayo maa lam tatakalam bihi aw tacmal sow maaha waxay noqotay camal baa yimi sida xadiiskii ida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu walmaqtuulu fi nnaar qaaluu hada alqaatilu fama baalu lmaqtuul qaala inahu kana xariisan calaa qatli saaxibihi sida xadiiska saxiixaynka ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay labada muslim ee seeftooda isla qaabila iskala hor yimaada ka wax dila iyo ka la dila labaduba naartay gelayaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faalqaatilu walmaqtuulu fi nnaar waxay yidhahdeen kan wax dilay bimacnaa inuu naarta gelayo garanayo kan la dilay muxuu naarta ku gelayaa xaalkiisu muxuu yahay qaala innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih wuxuu ku dadaalayay walaalkii inuu dilo saaxiibkii inuu dilo ayuu ku dadaalayay riwaayo kaloo bukhaari ku sugan waxay sheegaysaa innahu araada qatla saaxibihi wuxuu doonayey saaxiibkii inuu dilo marka casmi keliya kaasi ma ahayn muxaawalaa jirta seeftiibuu soo qaatay waa isku dayey camal baa meeshii weeye maa lam tatakalam bihi aw tacmal soo xadiis kale ma sheegay dee camal buu noqday mar hadday caynkaa tahayna waa loo qabanaya cinda aljamiic waa la isku waafaqsanya kulli xaal hadduu camalulqalbi yahay ama uu yahay waxa weeye shay kufriya in la niyeeyey ama waxa weye ay tahay xaramka in eh, lala doonay waxa weeye eh, ilxaad iyo fasaad iyo wax la mida lala doonay intaana in loo qabanayo iyadana waa jirtaa inta kale khilaaf baa ku sugan cinda ahlilcilmi khilaaf baa ku jira waxa mashhuura waxallo wixii casmiya qofka in loo qabanayo waxallo wuxuu go'aansaday yacni khayr iyo sharba yacni in loo qabanayo ayaa markaa mashhuura hadduu markaa waxa weeye qofku oo niyeeyo inuu shar sameeyo oo sharki ilaahay dartii uga tago ya wuxuu doonay markii hore shar inuu sameeyo sharkii deedna ilaahay dartii intuu ka hamiyey ayuu ilaahay dartii uga tegey tegistaa uu ilaahay dartii uga tega ajar looga qorayaa wa in tarakaha min ajlii faktubuuha lahu xasana ya hadduu marka waxa weeye xasano ku hamiyo hadduu xasano doono xasana ayuu niyeyo doonay xasanadii ma samayn oo uma suuro gelin iyadana xasana loo qoraya oo fadliga ilahay suu waasicu yahay hadduu markaa xasanadii sameeyana toban la mida ilaa toddoba boqol oo marka waxawan yani la mid ah ayaa loo qoraya bimacnaa toban goor baa loo labanlaabaya xasanadiiyo toban goor labanlaaban ama ilaa toddoba boqol oo goor labanlaaban ayaa markaana loo qoraya waxaa laga qaadanaya fadliga ilahay siduu waasicu yahay sayi'aadkii laynoguma labanlaabin xagga cadadka waxaa laynoo qoraya qofku hadduu sayi'adii sameeyo hal sayi'a loo qoraya hadduu laakiin xasanadii sameeyo waa loo labanlaabayaa taasna waxay tilmaamaysaa fadliga ilahay siduu waasicu yahay ayay markaa tilmaamaysa man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha yacni ku kastooo xasano la yimi wuxuu leeyahay toban markaa xasanoo la mida waa qadarka ugu yar tadciifka ka badanna waa jirtaa in toddoba boqoloo goor loo labanlaabayo ama ka badan loosii labanlaabayo yacni intaasna waa jirtaa marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in xasanaadka lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya fadliga ilahay inuu waasic yahay ballaaran yahay ayaa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo shan iyo sagaashan can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ana rasuul allahi sal allahu aleyh wasalama qaal qaala allahu caza wajal allah wuxuu yihi caza ilahay isagaa qaaliba wajalla isagaa weyne ana cinda danni cabdii bii anigu waxaan ku suganahay malaha addoonkaygu aniga iga malaysanaayo ayaan ku suganahay oo hadduu malo wanaagsan iga malaysanaayo wanaaggaas ayaan siiyaa marka waxaa laga qaadanaya in rajo wanaagsan ilaahay laga rajeeyo oo wax wanaagsan laga malaysto laakiin waa marka uu qofku wanaaggii isagu la yimaado intuu toobad keeno ayuu ilahay wuxuu ka malaysanayaa inuu toobaddii ka aqbalo intuu iimaan iyo camal saalixa la yimaado ayuu ilahay wuxuu ka rajaynayaa in ilaahay janno siiyo marka raja maxmuud ayuu la imanayaa horena waa usoo aragnay xadiiskan dhowaan ayaan usoo aragnay marka waxa weye halkaas aynu kusoo sharaxnay marka waxaweye raja iyo khawf labadaba qalbigu waa inuu ku kulmiyaa waana naxariista ilahay ka quusan oo naxariista ilaahay rajeeya iyadoo cabsidii uu cadaabka ilahay ka baqanayena ay weheliso weliba khaas ahaan marka qofku geeriyoonayo malaha uu ilaahay ka malaysanayo waa inuu wanaajiyaa malo wanaagsan ilahay ka malaystaa xadiiska laba boqol iyo lix iyo sagaashan ee ugu dambeeya kitaabka can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam in allaha subxaanahu yaquulu liahli janna ina allaha allah subxaanahu isaga xumaan ka nasahana yaquulu wuxuu odhanayaa liahli ljannati ahlu jannaha wuxuu ku odhanayaa yaa ahla ljannati ahlu jannoy ahlu jannow dadka jannada ku suganow fayaquuluuna waxay odhanayaan labbayka rabbanaa wasacdayk labbayka ilaahayow ijaabaan ajiibitaan baanu ku ajiibno yeedhmadaadaanu aqballay aqbalaad aqbalaad ka dambaysaanu aqballay saa waa loo fasira oo in la yidhaha ijaabatan bacda ijaaba hmm. weji labaad waa loo fasiro waa in la yidhahdo labbayka rabbana ay iqaamatan bacda iqaama yacani waxaanu ku sugnaanaynaa daacadaada ayaanu ku sugnaanaynaa laasimaynaa sugnaansho sugnaansho ka dambeeya ama mulaasamo mulaasamo ka dambaysa oo alabba bilmakaani aqaama la yidhaahdaa marka asalku waxay alabba ilbaabayni ilbaabayni laka ilbaabayni laka markaa saas dabeedna marka waxa weeye laamkii baa la xadfay dabeedna ilbaabka waxaa loo idaafeeyey damiirka kaafkaabaa loo idaafeeyey dabeedna markaasaa nuunkiina markaa la jaray markaasay dabeedna marka waxa saas noqotay marka bacdibaa saas marka ay u tawjiihiyaan marka labayka waxaanu ku sugnaanaynaa daacadaada ayaanu laasimaynaa ku sugnaanaynaa sugnaansho sugnaansho ka dambeeya tasniyada la tasniyeyna waxaa looga jeedaa yacni taksiir baa laga tilmaamaya hmm, waa laasimayna waa ku sugnaanay wasacdayka waa markaa kaalmaynaynaa yacni markaa oo waa caawinaynaa markaa awaamirtaada ayaanu markaa kaalmaynaynaa saas waa loo fasiray in iscaadka laga tilmaamayo musaacadatan bacda musaacada iyo iscaadan bacda iscaad yani marka in laga tilmaamayo ascadtuka bimacnaa acantuka yani saasaa loo isticmaala macno labaad ahlucilmiga qaarkood waa u fasireenoo waa in la yidhaahdo wasacdayka waxaa loo jeedaa ijaaba bacda ijaaba marka ta hore ee lagu fasiro iqaama bacda iqaama in sacdaykana lagu fasiro in laga tilmaamayo aqbalaad aqbalaad ka dambaysa iyo ajiibitaan ajiibitaan ka dambeeyaanu ajiibaynaa yeedhmadaada waalkhayru fii yadayk khayrku dhammaantii labadaada gacmood buu ku sugan yahay fa yaquulu markaasuu allah wuxuu odhanayaa hal radiitum ma raalli noqoteen haddaa ahlu janna tihiin fa yaquuluuna waxay odhanayaan wamaa lanaa laa nardaa oo maxaa noo sugnaaday laa nardaa oo aanaan u raali noqonayn xaal annaan raalli noqonayn maxaa noo sugnaaday yaa rabbi rabbigayow waqad acdaytanaa walxaal qad acdaytanaa xaqiiqee aadna siisay maa lam tucti axadan min khalqik wax aanad siinin cid khalqigaa ka mida aanad siinin adoona siiyey maxaanu raalli noqon weyne waa raalli noqonnay waa raalli noqonnay fa wuxuu yidhaahdaa allah wuxuu yidhaahdaa alaa uctiikum afdala min dalik ma ydin siiyaa waxaan idin siiyey wax ka wanaagsan ma ydin siiyaa fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa rabbanaa rabbigayow wa ayu shayin afdalu min dalik shaygeebaa afdalu min dalik kana la siiyey ka wanaagsan oo ka fadli badan waxaa ka wanaagsani waa maxay fayaquulu markaasuu allah wuxuu odhanayaa uxillu calaykum ridwaanii fala asqatu calaykum bacdahu abadaa waxaan idinku dejinayaa raalli ahaanshahayga oo falaa asqatu calaykum korkiina u cadhoon maayo bacdahu markan dabadeed yacni markaa raalli ahaanshahaa dabadeed abadan weligiin idin cadhoon maayo xadiiskana bukhaariiyo muslim ayaa isku waafaqay xadiisku wuxuu tilmaamayaa in ahlu jannuhu markay jannada galaan ayuu ilaahay u dhawaaqaa markaasay ilaahay ajiibaan labayka rabbana wa sacdayka waalkhayru fii yadayk ya waxaa ku jirana madxi allah ay ammaanayaan waalkhayru fii yadayk waa ammaan ilaahay la ammaanaya ku sugan markaasuu ilaahay wuxuu weydiinayaa ma raalli noqoteen isagoo og buu weydiinayaa markaasa ilahay maxaan u raalli noqon weyne iyadoo aadna siisay waxaanad cidnaba siin waa raalli noqonay dabeedna wuxu uhi wax ka wanaagsan maydin siiya dabeed way la yaabayaan waxay odhanayaan waxa ka wanaagsani waa maxay waxaad na siisay waxa ka wanaagsani waa maxay dabeed wuxuu allah u sheegayaa inuu ka raalli noqonayo waxaan ku dejinayaa korkiinna raalli ahaanshahayga oo weligay dib idinku cadhoon maayo taas waxaa laga qaadanaya ahlu jannaha naciimka ay helayaan ee ay tahay marka waxa weeye xaggii ruuxdooda iyo naftooda iyo xaggii jirnaayo oo waxa weye ilaahay nicam buu siinaya yacni markaa aan iyadoo kale la arag jannadana marka waxa weeye la mawdicu sawtin fi ljannati khayrun min addunya wamaa fiiha meel jeeda la dhigo jannada ka mida ba adduunyadii waxa ku suganba nicamkeeda ka wanaagsan ya nicmada caynkaase qaaliga ah aan dhammaanayn ya ayaa la siinaya haddana markaasaa la odhanaya wax ka wanaagsan ma laydin siiya waxa ka wanaagsan la siinayaana waa raallihaansha allah ka raalli noqonaya wa ridwaanu min allaahi akbar inuu allah ka raalli noqdo ayaa wax walba ka weyn raallihaanshaha ilahi waa cadiim waayo yacni markaa ridwaanka iyo raalli ahaanshuhu waa afdalu min alcadaa deeqda marka cid wax la siiyo waa ka wanaagsan yahay ya waa dhici kartaa cid aan laga raalli ahayn in wax la siiyo marka waxa weeye waa inuu weyn yahay ayaa laga qaadanaya waxaa kalou ilaahay siinayaa aan halkan laynoogu sheegin adilo kale inoogu sheegaya inuu ilaahay istusayo ay allaha arkayaan taasina waa nicma cadiima nicmo aad iyo aad u weyn weeye nicmo aad iyo aad u weyn weeye jacalana allahu min ahli janna ilahay naga yeelo kuwa jannada gelaaya ilahay hanaga dhigo kuwaas ilaahay markaa uu nicmaynaya ka raalli noqonaya ilahay naga dhigo allahuma arda canna allahuma arda canna allahuma acfu canna allahuma kfir lana allahuma arxamna allahuma caafina wacfu canna ya da aljalaali walikraam allahuma kfir lana waliwaalidiina walmuminiina walmuminaat allahuma adkhilna aljanata waacidna min annar ya da aljalaali walikraam ya allah allahuma ina nasaluka xusna alkhaatima kitaabkii wuxuu ku dhammaaday xadiiskaasaa ugu dambeeya xadiiskuna wuxuu ku saabsan yahay jannada iyo raalli ahaanshaha isagoo marka waxa weeye kitaabkii ku gebagabeeyey oo khaatimadii kaa ka dhigay allahna waxaynu ka baryaynaa khaatimo wanaagsan camalka inuu nagu khatimo arrinkeennu wuxuu ku dhammaadana janno iyo raalli ahaansho inuu ilahay ka yeelo maanta oo ay tahay taariikhdu kun afar boqol iyo saddex iyo afartankii taariikhda islaamku ay tahay bisha